shakiye walxaal ayuu hasha korkeeda ku sugnaa tasiiru hashu ay la soconaydo bihi nabiga hasha korkeeduu saarnaa hashuna nabiga way la socotay sala allahu calayhi wasalam walxaal ayuu hasha korkeeda ku sugnaa huwa nabigu yaqra uu aqrinaa suurata alfatxi suuradda laydhaha suuratulfatxi ow min suurati alfatxi ama suuratulfatxi aayado ka mid ah waa shaku raawi suuradoo kaamil uu aqrinayo amase suuratulfatxi aayado ka mid oo bacdi ka miduu aqrinayo nabiga sala allahu calayh wasalam hashiisa asagoo saaran oo socda oo hashi la socoto uu suuratulfatxi aayaad ka mida aqrinayay ama suuradoo dhanba qiraa'atan aqrin ayuu aqrinayay qiraa'adaasoo layinatan jilicsan qiraa'o oo khushuuc ka muuqdo oo jilicsan oo loola jeeda bimadin wa tartiilin waa madaayey xurufulmadka waa kala dhigdhigaayey xaraf walba waa la maqli karaa boobsiimayn boobsiimayn waa kala dhigdhigay walxaal ayuu akrinaya huwa nabigu yurajixu ee yurajicu sawtahu codkiisa uu celcelinaa codkuu celcelinaa waxaa loola jeedaa yurajixu ee yuradidu sawtahu bilqiraa'a codkiisuu ku celcelinayay qiraa'ada macnaha xuruufta maxalul ishbaaca waa ishbaacinaya macnaha xuruufta in la mado ama la jiido waa madaayay mid walba isagoon xadkiisa dhaafsiinayn isagoon mid walba xadkiisa dhaafsiinayn laxanna aan ku darayn oo waxaan bannaanayn xarafka inta la jiido xadkiisi in la dhaafsiiyo saas darteeda xaafid ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu yidhi tarjiixu sawd tardiidu fi lxalqi tarjiixu in lagu celceliyo xalqiga xalqigu waa meesha xurufulxalqigu ka soo baxaan sida hamsada iyo ha-da oo kale iyo caynta iyo xa'da iyo kha'da iyo qaynka meeshay ka soo baxaan halkaasu uu ku celcelinaa laakiin ku celcelintiisaasu macnaheeda waxaa loola jeedaa uu yidhi sida ibnu abi jamre uu yidhi tarjiican waxaa loola jeedaa taxsiinu tilaawa taxsiinu tilaawa waa in akrinta la wanaajiyo laa tarjiicu lqinaa heesta ku celcelinteedii oo kale loolama jeedo oo taas waxaa macnaheedu uu yahay dadka gobol weliba waqtigan dambe oo dhacay qur'aankii waa jiidayeen marka jiididii xadka ka bixinaya xuruuftiisii la maqli ma macaanidiisii la fahmi maa sidii heestii oo kale bal lacanayba ku darayeen mararka gobol taas marka waa xaaraan qadcana ma banaana taas waa xaaraan qadcana ma banaana in inta la jiido oo xarafkii laga saaro xadkiisii oo xataa qofku markuu ku dhegaysanayo inaad qur-aan akhrayda mar dambe uwa fahma marka ma banaana adinkana waa ku xaaraan qur-aankana waa ku xaaraan jiididda haddii xadka la dhaafsiiyo oo qur-aanka waxaa loo aqrinaa macno in laga fahmo qur-aanka waxaa loo aqriyaa in macno laga fahmo lagu qushuuco laakiin haddii jijididda laga badiyo maqsuudkii oo dhanaa meesha ka baxaa oo macaanidii quraanka aanka xuruuftiisa laga faahmaayey aa ka baxayda marka jiididda waxaa la dhahdaa jiidid aan xadka ka baxsanayn oo mad walbaaba xadkiisi uusan dhaafsiisnayn si qur-aanka macnihiisii loogu raacaysto laakiin haddii jiididda laga badiyo xaaraan qadcanuu noqonaya qinaa'ana la yidhaha mana bannaana oo kuwa quraa oo iyagu iskaga qaraabto qur-aanko aroosyada iyo ka akriya adduunka ka jiro waxa weeyaan inuu heesayo inuu qur-aan akraa ma kala taqaana kuwaas marka xaaraan ku dhaqmayaal wey ma bannaana kuwaas rawa الbukhaariyu can junda bni cabdillaah junda bni bni cabdillaah junda bni cabdillaahi wuxuu ka wariyey radi allahu canhu qaala inuu yidhi qaala nebiyu nebigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam iqra'u lqur'aana qur'aanka akriya ma talafad intay u dunmaydo calayhi qur-aanka quluubukum qalbiyaalkiina fa idaa khtalaftum markaad iskhilaaftaan faquumuu ka istaaga canhu qur-aanka ka joogsada maxaa loola jeedaa laba macnaa lagu fasiro macnaha koowaad wuxuu yahay qur-aanka akriya inta quluubtiinnu ay waafaqaydo ku qushuucaydo qur-aanka waxaa loo akriyaa in macaanidiisa lagu tadabburo liyadabbaruu aayaatihi weliy liyadabbaruu aayaati qur-aanka aayadkiisa in lagu tadabburo oo marka la aqraha quluubta looga tadabburo macnaha la fiiriyaa la rabaa afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluhaa ilaahay waa eedeeyey gaalada wuxuu ku eedeeyey qur-aankaysan fiirfiirayn miya se quluubtaba quful kaga dheganye qur-aanka marka looma akriya alfaada carabka ka didi ee waxaa loo akriya arabka wuxuu ku dhawaaqaa qalbigaagu inuu la socdo macnihiisa maqsuudka loo soo dejiyey waa sidaas marka inta quluubtu ay la soconayda macnaha akriya haddii aad daasho oo aad aragto carabka iska daldalahay qalbiguma lama socdo ka joogsada ka joogsada markaad daashaan waa macno macnahaas culummada gabala ku fasiray iqra'u lqur'aana qur'aanka akriye ma talafad intay u dunmaydo calayhi qur'aanka quluubukum macnaha intay u sharaxmaydo oo ay u nashaadaydo oo ay ku tadaburaydo quluubtiinu faida khtalaftum haddaad iskhilaaftaan oo quluubtii iyo qur-aankii iskhilaafaan oo aad malal dareentaan ood aragtaan carabkii unbaa iska waday qalbigu waa daalay ka joogsada waa macna macnaha labaad iqrow aqriya alqur'aana qur ma talaftum intaad isku dulmaydaan calayhi quraanka aanka ma talafad intay iskugu dulmaydo calayhi qur'aanka quluubukum qalbiyaalkiinna qur'aanka markii aad isla mudaakaraynaydan laba qof ama ka badan aa qur-aanka isla mudaakarayna macnihiisa isla baanaya oo isla akrinaya aayaddan macnaheeda aayaddan macnaheeda waxa laga qaadanaa waxa laga fahmaa quluubtiinna waa iswaafaqay intaad quluubtiinnu iswaafaqaydo oo isku macno aad fahmaydaan isla wada wada wada wada faida اkhtalaftum markaad iskhilaaftaan ayadda macnaha tuse ma tusaydo tanay tuse haddaad iskhilaaftaan faquumu canu ka jooga halkaas ku hakada sababtoo ah cabsida la qabaa waxay tahay oo laga cabsanayaa in xaq qof beeniyo qof inuu xaq beeniyaa laga cabsanay sababka keeni jiray saxaabadu inay aayad macnaheed isku khilaafaanna laba arrimoodu mid ahaa kan koobaad waa qiraa'aad iskhilaafsan oo macnaha waxaanu la jeedaa qiraa'aad kala duwan aayaddan qiraa'adaanna waa lagu akriyey qiraa'adaanna waa lagu akriyey oo waa ku soo degey waxaad dhici kartaa qofkii aan labada qiraa'o aqoon oo aan la socon kanu markuu akriyo qiraa'a inuu yidhaha may ma aayaddu sidaas sidaan weeye aayaddu sidaan alla u dejiyey taas waa keentaa haddaan qiraa'adii la wada oqon qiraa'aadkii in laysku khilaafay keeni jirto sababka labaadoo keeni jira waxay tahay qur-aanku luqa carabiyu ku soo degay luqada carabiga kelmadaha carabiga qaar hal macnay tusaan qaarna laba macno ama ka badanay tusaan marka luqadu iskhilaafto lafdigan macnahaana uu tusaa macnahaana uu tusaa na khilaafku waa yimaadaa oo markaasoo kale aayadda sidaas ku timaada mutashaabiha la yidhaah macnahana waa aqbali kartaa macnahana waa aqbali kartaa markaasoo kale waxaa dhici kara in la iskhilaafo oo mid yidhahdo aayadda maanta maqsuudka rabbi waa macnahan kii kalena yidhaha maya ma aha maqsuudka rabbi sidaase maqsuudka rabbi ula jeeda waa sidaa labadaasaa khilaafka keeni jira marka markii aad aragtaan inaad iskhilaafaydaan ama qiraa'o iskilaaftay ha noqoto ama se luqo iskilaaftay ha noqoto waxaa la rabaa iskhilaafka ka jooga muxkamka aada qur'aanka muxkam iyo mutashaabih u qaybsamaa muxkamku waa aayaad hal macno catusa mutashaabihna waa aayaad macnahana aqbalaa macnahana aqbalaa mutashaabiha dawadiisu waxay tahay in muxkamka loo celiyo aayaddan macnahana waa aqbale macnahana waa aqbale waxaa la leeyaha labada macno yaa qur-aanku u markhaati kaca aayaadka muxkamka yay u markhaati kacay aayaddu ah. hadday luq ahaan sidaan aqbali karto sidaana aqbali karto aayaddan waa mutashaabih u kaadi aayaadka muxkamkaa iyo axaadiista muxkamkaa labada macno kay u markhaati kacayaan kan bis marka kanaa maqsuudki allah saas in la yidhahdaa la rabaa maqsuudka ilaahay waa mid kan in la yidhahdo haddii sidaas laysku waafaqi waayo muranka yaa lasii wadin hala jooji sababta laga cabsanaa waxay tahay in ay ka dhalato haddii warka la sii wado ilaahay kitaabkiisoo la beenin oo qiraa'o suganoo soo aroorta inta qof akriyo kan kale yidhaha maha qur-aan amase ayadoo aayaddu macnahan aqbali karta oo maqsuudkii allana ay tahay inta mid sheego kan kale uu yidhaahdo maya ilaahayba saas ulama jeedo waana arrin khataro halaag marka haddaad aragtaan inaadan isku meel ku wadin muranka ka daayi ha sii wadinina muranka joojiye yadnaan halaagsamin yaadnaan halaagsamin wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar xadiidkan wuxuu tusaa boorin ilaahay muslimiinta ku boorray jamaacada iyo isku dumidda dadka muslimka oo ah mid noqdaan isjeclaadaan dunuubtoodu isku dumanto iyo digid ilaahay ka digayo tafaruqa iyo iskhilaafka muslimiintu inay firqooyin noqdaan iskhilaafaan isnacaan markaasuu yidhi iyo digid ilaahay uu nahyinayo nahyi ilaah nahyinayo reebayo in qur-aanka xaqdarro loogu doodo oo lagu murmo qur-aanka sidaan way aydamcaneedu ma ahana waa sidaan kan ugu sharta badan marka muranka qur-aanka lagu murmo kan ugu sharta badan wuxuu yahay qof aayadda macnaheedu waa caddaana macnay tuseen macnahaas wuxuu khilaafsan yahay ra'yi qofku qabo ama caqiido qabo amase masale fiqiyaho uu qabo ay khilaafi aayadda markaasuu wuxuu rabaa inuu ku gaaro aayadda inuu waafajiyo ra'yigiisii ta'wiil oo daqiiqaho qarsoon wuxuu leeyay aayadda saasaa lagu awilaa saas darteeda waxay waafaqsan tahay madhabkayaga taasuna waa dalaal sababtoo ah qur-aanka ilaah uma soo dejin in asaga dadka uu raaco ilaahay uma soo dejin qur-aanku asagaa imaamahoo la raaca waxaa la rabaa qur-aanka macnihiisa cad in la raaco laakiin adiga fiiri inaad macno inta iska caqiidaydo aad qur-aanka ku qasabto macnahaas qur-aan raacid maahna waa hawa raacid saas darteeda ahlusunna waljamaaca waxay yidhaahdaan istadil uma actaqid ma rabta inaad toosnaato marka hore daliilka ra akri aayadda xadiidka macno markay tusaan macnahaas caqiida ka dhigo cibaado ka dhigo ku socdo marka waxaa noqonaysa qof daliilkii daba socdo laakiin ahlulbidac waalahwaa waxay yidhaahdaan ictaqid macnaha afka kama laha laakiin dariiqooda saasa dariiqoodu yahay ictaqid uma stadil marka hore caqiida yeelo caqiida la akhrisana caqiida ra'yi ku dhisan oon kitaab alle ku dhisnayn oon sunno nabi ku dhisnayn oo cilmulkalaam ku dhisan caqiidadaasa kadib marka lagu qabsado la yidhahdo caqiidadan halkaa dhigayda aa qur lagu qasbaa in macnahan laga soo saaro qur-aankii haddii la awili karo xoogaa surka laga leexi karo waxyaraa la dadba laya lagu samayna xoogaa laya lagu samayna markaas inta qoorta laga laabo alea aayaddaana tusaydoo saasaa loo awila aayadda hadduu si layiga aqbali diido usan tusayno waaba la buurjabinaaba luqunta inta bash laga siiyo alaga qur-aanku macnaha waa tusaa ka leex marka waa dalaal waxaa la rabaa istadil uma ctaqid qur-aanka akri xadiidka nabiga akri sala allahu calay wasalam macnaha ay tusayaan raaco diin dhigo laakiin maxaa la diidaa caqiidaa meel kuugu xidhan mabaadi'a meel kuugu xidhan qur-aanka ku qasab marka mabaadi'daas mid walba aayad walba leexi waxaad tidhaahdaa aayaddan waa la awila daahirka looma jeedo xagga loo jeeda marka saasay ku waafaqayda aniga sidii aan aaminsanaa taas waa midda lagu baadiyoobo taas in la iska ilaaliyaa rawa الbukhaariyu can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qultu waxaan idhi yaa rasuula اllaahi rasuulka ilaahayo inii aniga rajulu nin ayaan ahay shaabun dhallinyaraa wa inii aniga akhaafu waxaan uga baqa calaa nafsi nafsadayda alcanata zino aniga wiil dhallinyaro ahaanahay naftayda zinaan uga baqaa walaa ajidu mana heli karo maa atasawaju bihi nisaa waxaan dumarka ku guursado waxaan ku guursado meherna ma haysto guurku waa mas-uuliyad waxaana ugu horeeya koow horta meherka inaad heli karto waxa gabadhaan kuugu xalaaloobay waa meher koow horta meher waa inuu meeshaan kuu yaallaa kadib haddana waxaad ku dhaqi laheed mahayda haddaadan haynin iska guursa maaha soo ma jeedin meher ma hayo midka soomaaliga hadduu yahay kaas hadda qof waaye lama arkay mogta midkaan beenbeentaa soomaaliga meher soomaaligu beenbeenta ah, oo ah igula xir ha iga xogayde ah, bal ha iga qaade igula xir ah, kaas haddee mogta kaas qof weyn kale maba jiro wax aan la baxayn oo un iska magaca labiyo labaatan ariya igula xir konton dahaba garaam igula xir boqol igula xir kaas macno male kaas qofna ma wahin ila waa beene ah. waa madax furasha gabadha loogu haysta marka furuin iyo khilaaf imaadaha laga wada hadlo maba la bixiyo ah, waa madax furasho soo ma jeedin kaasi meher maaha ah, waana waa dad ku halaagsameen waa waxa dad ku halaagsamey oo ku baaba'ay oo gaaray in xataa gabdhaha laftirkooda ku qancaan xoola inaysan ka maqnayn dayna nin adayaaba oo yii gabadhii si kastanta yeela meherkii sii waay wuxuu idhi kaalay meerkii aan kusii makaa waa leedahay wariga ama ceebayna ayta ka markaasaan inu yidhi waaye ii cafi markaas tiri warigata waaas waxaas naga daa warkood wuxuu idhi si aan yeelo sababtana gabadhu la yaab ma leh gabadha sida waa la gaarsiiyo haddee xoolo dayna oo lagu leeyahay ma ahayn xoolu dad a waxay ahayn xoolo un warkooda lasoo qaada marka la iskhilaafo ma ahayn xoolo oo madax furasho markaas madaxeeda ama lagu furto ama un si calaqa loo qaybsado ma garatay laakiin xoolo gabadhaanu leedahay oo daynoo ka maqan ama kaash ah eh, ma ahayn marka waa yaabta gabadhii si kasta inta yara wuxuu yidhi aanku siidana waa ku kari waaye ii cafin waa ka keni waay hadday xoolihii waa dayni aniga qabriyaan u socdaa dadkaas siday u socdaan haddaan dadka iska raaca hadhow dadkaad ka mid tahay laydhiima anaa alla xisaabina war iga qaado aa kula hadlay bismillaah hanaga aamus walaal ii caf si la yeelo aduu ka tag gabadhaas bal meesha la gaarsiiyey fiiriy inaa lilaahi marka waxaas meer maahane waxaas ilahay in looga toobad keenaa la rabaa intaadan guursan meerka halkaan dhig hor asaga diyaari kow miiska soo saar hadduu wuxuu xolaya haddaad dayn ku qaadaydaan inta kula heshiido laba beridaan ku keena markaan toddobada ka baxaan bixina bilaan ku bixina wax la yaqaana wakti lahanma wax iska afuran ee marka afartan sano la gaaro la isweydiiyo afartan iyo shan sano ka hor aan islaam ku guursaday lix boqoloo lix boqoloo shili lix boqoloo shili shiikow maanta xaan bixiy islaamtiina waa dhimatay toban sano ka hor iyadoon yaanse siiyaa meherkaas yaale waa iska waxaan dhalanteed ba fiiriya ah, hadda tanaaba taagan hadda idinka waa laydinka rabaa bal xisaabteeda inaad meel kusoo sheegtaan ah, toddobaatan iyo lixdii lix boqoloo shili meeqay ahayd yaa yaqaan yaa noo qiimay kar hadeena taaganta masladan haddaa la isku haysta ah, lix boqoloo shilin oo toddobaatan iyo afartii marka mase toddobaatan iyo lixdii meelahaas calaa kulli xaal dariiqaas ilahay in looga boqo laga baxo wey dariiqaas waa dariiq halaag ah meherku wuxuu ahaa xoolo run ah oo miiska la soo saarayo ama daqiiqada la yskaga rabo saasuu ahaa qofka xisaabtaas ayaa insha allah hadhow igu caawiya aniga waaya marka fiiri midkaan midkaan beenbeentaa marka ma ahayne mid rumuu ka hadla abu hurayra wuxuu mehel iyo qarash meeli karo dhallinyarana waa ah maxaa hadalkaas ula jeedaa ma isdhufaanaa wey xaniyaha ma iska bixiya saas wey ah, ma isdhufaanaa wey kaannahu yasta'dinu fi liqtisaac waxaad moodaa inuu idanka dalbaayo isdhufaanid riwaayadaha gabalaana saas ku soo arooray oo bayhaqi sunan kubra uu ku wariyey aajuri uu shariicada ku wariyey qayrkoodna ay wariyeen oo uu leeyahay fadan lii an akhtasiya ah, ii fasax inaan isu dhufaano macnaa xaniyaha inaan iska siibo ah, xaniyaha inaan iska bixiyo ama raayaha inaan bixiyo oon iska turo raayaha ii ruqsee uu rasuulka allow marka fasakata canii waa iga aamusa u nabigu sal اlahu alيه wasalam nabigu qultu waxaan idhi mila daalika intii oo ku celiyo fasakata canii waa iga aamusay uma qultu lahu nabiga waxaan ku idhi mila daalika intii oo kale fasakata canii waa iga aamusay uma qultu lahu nabiga waxaan ku idhi mila dalika intii oo kale taasna waxay tusaydaa daliil u tahay qofka inuu ku celceliyo shakwadiisa waxa uu ka sheeganayo ilaa uu qanco waa inuu ku celceliyo inuu ku celceliyo ilaa uu ka qanco oo macnaha uu ka fahmo masalada waxay kaloo ku tusaydaa qofka haddii lays yidhaha waa fahmi doonaa markuu su-aal weydiiyo waa laga aamusi karaa nabiga ka aamusa saddex gooruu ka aamusa markii afraaduu jawaabay marka markii afraad ayuu jawaabay markii afraad markii afraad ayuu jawaabay faqaala nebiyu wuxuu yidhi salى اllahu calayه wasalam yaa abaa hurayra jafa alqalamu abaa hurayro qalamkii waa angegay ama waa qallalay bimaa shayuuna ku qallalay anta adiga laaqin mid la kulmaya aad tahay macnaha qadarkii alle waa dhacay adiga inaad zina ku dhacayda in kale loox maxfuudkay ku qoranta haddii awal ay loox maxfuud kuugu qoreen inaad ku dhacdo waa ku dhece haddaad xaniya iska bixido iyo haddaadan iska bixin xaniya haddaad iska bixido iyo haddaadan iska bixin hadday kuu qoreen zinadu waa ad ku dhece marka wixii alla kuu qoray waa qoran tahay xaniyo la baxshay kaa badbaadi maayaan markaasuu nabigu yidhi faqtasi isdhufaan calaa daalika cilmigaas xaal aad ku sugan tahay ow dar ama ka tag isdhufaanidda waa tahdiid wey maahan amar oo laga dabaylo isdhufaan oo dadkii la amraya maaha tahdiid wey waxay la mid tahay faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur inaa actadnaa liaalimiina naaran taasa lamid maahan inuu nabigu amra isdhufaan ee waa goodi war waxaas uga badbaadi maydisin haddii lagu qoray wey ee maxaa isku dhufaanayda waa tahdiid wey maahan amru ibaaxa maaha waa amru tahdiid wey waa amru tahdiid marka ma banaana qofku inuu isdhufaano wey anigaa iska baxsho ta is yidhaahdo amaad sinaysataa ma banaana ma banaana mucalliqa tacliiqa wuxuu yidhi dalaalka dadka waqtigeennaan jooga waxaa ka mid yihi ah oo zanaadiqada zindiiqa waxaa la idhaha qofka aan diinka lahayn hadba dadku la jooguu ku diin zanaadiqada oo waqtigan joogta oo jaahiliinta waxaa ka miduu yidhi aayaddaanay xayisiyaan macno baadil ayagoo ka wada faman shaaa falyumin waman shaaa falyakfur qofkii raba ha qofkii rabaana ilaahay ha rumeeyo dadku waa xor saasay ka dhigayaan waxay ka dhigayaan uu yidhi inuu yahay dalabu taqyiir laa tahdiid inaysan goodi ahayne ay tahay khiyaargelin ilaahay leey khiyaaran idin siiyey qofkii rabaana haygu gaaloobi kii rabaana hay rumeeyo khiyaarad leedi yaan laga qasmin dadka in ilaahay leeyahay ka dhigaya zanaadiqada wa min uma ankaruu xadd almurtad sidaas darteed gaalnimadaas ku jirta darteed ay inkireen oo yidhahdeen murtadka xad male qofka hadduu islaamka ka baxo lama xadi karo ah, waana xadiisu saxiixbukhaariga oo nabigu yidhi man badela diinahu faqtuluu nabigaa yidhi sala allahu alay waslm markaasay iyagoo xadkii ilaahay inkiraya ay yidhahdeen qofku hadduu rabo diinta waa ka bixi karaa hadduu rabona waa haysan karaa qofkii ka baxana lama xadi karo waa zanaadiqada laadiiniyiinta soo ma jeedin marka ha iskaga cayaaro qofku diintu subaxdii islaam galabta iska gaalow adiga qofka xaal kugu jira qof iyo khiyaarkiisa laa ikraha fi diin ah, saasay u dhigayaan laa ikraha fi diinna saas macnuu maha macno kale ka hadlaya oo on zanaadiqadu fahmay sooma jeeda qaabkaasay udhigayaan qolooyinka gaalada ah zanaadiqada laadiniyiinta soo uma jeedin laakiin taas maan ayagu inay u horreeyeen a'imadoodii hore oo yahuudda ah cashartan iyo makrigaan wadi jirtay soo ma jeed aaminu biladii unzila cala aladiina aamanuu wajha nahaar wakfuruu aakhira yahuuddii hore a ah, waxay dhihi jireen nabigoo jooga sala allahu calay wasalam mu'miniinta diinta lagu soo dejiyey waxaad rumaydaan subxii galabtiina ku gaalooba maxay makrigaas ka rabaan subaxdii waxay iska dhigayaan dad xaqdoona markaasay nabiga u imaanaya sala allahu calay wasalam aa ilaahay rasuulka allo de annagu xaqdoonaan nahay waxaan rabnaa diinka ilaahay kula soo diray inaan qaadano khalaas dad diintii qad iska dhan waa islaamna ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamad rasuulullah waa tukanayaan casirkii markay tahay le ar meesha diin laguma hayo ar annagaa soo ogaanay ar annagaa soo aragnay marka war xaq maaha war kal taga meesha yaa naaru incunin kaasay ka tegay ayl war yahuudnimada rumaheed in le intaas maxay rabaan inay dad soo wadaan kale awal keligooday soo galeen oo dadkii muslimka ahaa ee diintaisa ay shaki ka geliyaan oo dadka aan wax oqoon ay yidhaahdaan nimankaan ahlu kitaab way ayagaa naga oqo waxay ogaadeen inaan meeshaan diin sax u olin marka zanaadiqada qoladan laadiiniyiinta oo haddana murtadku xad ma qofku waxa weya hadduu diinta ka baxo lama xadi karo lamana dili karo waa zanaadiqe oo yahuud fakerkood ku socda waa mabdici yahuudeed oo ah dadka ha cayaaro diinka ha cayaaro qofo maalintuu raba ka dhaqaajiyo marka caamada iyo dadka aan diinka warkaaynu ha shakiyano diinta dhanba halaga shakiyo waa intaas waxay wadaan albaabaday u ballaqayaan sharka soo ma jeed xaafid maxaa jira xadiidkan xukunka laga qaadanaa wuxuu yidhi wa fiihi ishaaratun ilaa anna man lam yajid isadaaqa xadiidkan waxaa ku sugan ishaaro oo nabigu ishaarayo qofkii aan heli karin meherka laa yatacaradu litaswiiji uma bambaxaayo guur ha kala baxo faraha guurka qofkaan meherka iska bixin karin xadiidkan sidaana laga qaadanayo maxaa yeele nabigu ma dhihin dhib ma lehe dayn ahaan qoorta iska gasho dibaad ka bixi doontahay ma dhihin waxaas ma dhihin ma dhihin nabigu sala اlahu alay rawa الbukhaariي can caaishaةa radia allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi dakala rasuulu الlah rasuulka ilaahay baa soo galay sala allahu calayh wasalam calaa dudaacata binti zabiir zabiir calaa wasni amiir ah, dubaaca binti zabiira nabigu u soo galay sala allahu calayh wasalam waa in adeertiis adeerkiisaa dhalay adeerkiis ayaa dhalay zabiir ibni cabdilmudalib nabiga adeeryaashiisa laba kaliyaha islaameen waa xamse iyo cabbaas labadaasaa ka islaameen adeeryaalkii kale ma islaamin gabadha marka adeerkiisaa dhalay zabiir ibni cabdilmudalib dubaacaa la dhihi jiray faqaala lahaa nabigu wuxuu ku yidhi gabadhii markuu u soo galay faqaala lahaa wuxuu ku yidhi lacallakii waxaad mudan tahay aradti inaad rabto alxaj xaj ma dhici kartaa inaad xaj rabto wy lacallaki waxaad mudan tahay aradti alxaja xaj inaad doonayso qaalad waxay tidhi wallaahi allan ku dhaartay laa ajidunii aniga ma isdareemayo ilaa wajicatan xaala aan ahay midii xanuunsan maahane waxaan dareemaya inaan xanuunsanayo xanuun inuu soo hayo oo macnaha hadda xanuun inuu ugu soo bilow yahay oo xanuun adag uu iqabanayaad moodaa oo xanuunkaasoo keeni kara acmaashii xajka inaanan samayn karin hadda marka haddaan xirto xanuunkiina i qabto acmaashii aan samayn waayo dhibay igu ta waa muxrimna waa ay acmaashiina ma samayn karo saasaan cabsi ka qabahayd xajka haddaan xirto inaan acmaashii samay waayo saasay qaalad waxay tihi wallaahi allaan ku dhaartay laa ajidunii ma isdareemayo ilaa wajicatan xaal aan ahay midii xanuunsan maahane si kale ma isku helayo fa qaala lahaa nabigu wuxuu ku yidhi xujii xaji washtaridii shardiso shardi xiro xajka xiro shardina xiro shardiga saa loo xidhana markaad xajka xidhanaydaad xiree shardiga waa kanaa sida loo xihaa quulii waxaad tidhaa allaahumma yaa allah allow maxillii makaanu xalaaloobidayda meesha aan ku xalaaloobaa xayu meel weeye xabastani aad igu celido ilaayow meeshaad igu celidaan ku xalaalooba maxay u faa'iidaynayn hadhow waxay u faa'iidaynayn hadda markay saas ku xidhato hadday xanuunsatoy wadi weydo halkaasay ku xalaaloobee wax hadyigana lagama rabo hadyi lagama rabo haba lagama rabo laakiin qofku hadduu xaj xirto ama cumro xirto ousan sidaan dhihin hadhow markuu wadi waayo hadiya laga raba neefa laga raba fidya laga rabaa macnaha fidye hadiy maan fidya laga raba hadhowna sanada dambe waa laga raba marka shardigan haddaad xidhato meesha aad ku wadi weydo ama xanuun ha celiyo ama cadow ha kaa hor istaago ama cadow ha kuu diido xaramkii ama xanuun ha kuu diido halkaasaad ku xalaalooba waxna lagaama rabo fidyaa haddaad sidaan tidhaahdo waana madhabka xanaabilada shaaficiyadu saas ma qabaan wa kaanat gabadhaasu waxay ku sugneed taxta almiqdaad ibn اlswad saxaabiga la dhihi jiray almiqdaad ibn اlswad hoostiisa macnaha zawjkeedu wuxuu ahaa miqdaad ibn aswad zawjkaasa waxa weeyaan ay la nooleed wey miqdaad ibn اlswad saxaabigan aswad aabbiis maaha isaga aabbihiis waxaa la dhahaa camar ibnu haclaba ibnu malik alkindi oo waxaa la idhaahdaa miqdaad ibn اcamar ibni haclaba ibni malik alkindi maxaa loogu abtirinaa marka aswad islaamka ka hor ayuu wiil ka dhigtay waxaa jiri jiray islaamka ka hor waxa la dhaha tabani tabani nina wiil wuxuu ka dhigaa wuxuu wiilusa qalin ule waa wiilkaydi waa loogu abtirinaa islaamka ka horay jirta qur-aanka marka kadib suuraة اأxsaabaa soo degtay udcuuhum liaabbaaihima ilah caruurta aabbayaalkood ugu yeera ah, ma banaano in loogu abtiriyo qofka qofaan dhalin aayaddaasaa diidey aayaddaasaa diidday marka ka hor arrin dhacday ahayd arrintaan marka ninkaasa iskaga caanbaxay nin la yidhaha aswad ibn cabdiyaquuf ah, aswad ibn cabdiyaquuf uu ku caanbaxay markaasaa la iskaga abtiri jiray ah aswad ibn cabdiyaquus azuhri kaasuu ku caanbaxay marka miqdaad ee ma dhalina waa miqdaad ibn camr xaafidku wuxuu yidhi xadiidkan waxaa laga fahmaa waxaa ka ah kafaa'ada oo leeyahay labada qofoo isguursaydaa waa inay kuf isku yihiin xagga nasabka tixgelin male nasabka dadku kuma kala sarreeyo ee diinkaa la fiiriyaa xagga diinkaa la fiiriyaa sababtoo ah haddii nasabka la fiiri lahaa gabadhan waa ka nasab sarayda waa gaba reer benu haashim ah waa ka nasab saraydaa ninka guursaday waa xaliif ninka guursaday marka qofkan reer hebelu ka dhashay kanuna reer hebelu ka dhashay isku kuf ma ahan sax ma saasaa loo deliishana xadiiskan wuxuu yidhi laakiin dadka kafaa'ada aaminsan nasabkaa waxay ku jawaabaan ayadaa raalli ku noqotay dadkii awliyadeeda ahaa oo wilaayadeeda lahaana raalliyay ku noqdeen xaqeedii saasuu ku dhacay laakiin jawaabtaasu waxay sax noqon kartaa daliilka sheegaya kafaa'ada nasabka markuu sugan yahay mana sugno waa eberw ah, daliilka sheegaya kufka xagga nasabkaa hadduu sugan yahay jawaabtaan waa lagu jawaabi karo laakiin daliilkaas ma sugna ma sugna waxa weeyaan saxaabada gobol cajamiyaha gabdha quraysheed guursanay soo ma jeedi marka nasab laguma kala sarreeyo diinka lagu kala sarreeyo oo qof faasiqa ah, faasiq nin faasiqa gabarh oo wanaagsan haddee kuf uma ah kuf uma ah kuf uma aha kisaaba hmm. jirtayoo hadda ka hor dhacdayo dadkii oo moogta xeelad haddaad ka shaqaydo ogow xeelad haddaad ka shaqaydo dhibkeedu waa kugu soo laabanay ma maqli jirteen god sireed ha qodin ku dhici doontinna ma ogidin magaxayna god sireed ha qodin haddaad qodana ha dheerayn adugu inaad ku dhacaydin kalena ma ogidin marka gabdhaha yaan laxadine weligoodii ha laga baryo saasaa diinku ahaa dadaa yidhi ha la xado waa la xadi karaa marka wadaad saas dhihi jiraa gabadhii laga xado marka aad u u qaracmay waa waa maxay nin faasiq oo layaqaana ka xado markaasuu inta dacweeyoo maxkamad tegey uu yidhi gabadhu igama xirna mana dhihi karo masaafadu ma jirto ilaa isagaa shala baneeyey arrintiina waa ka naxsany oo waa la dhacay cadow waa dhacay wuxuu rabay in laga baryo oo la karaameeyo oo xaflad gabadha loo dhigo oo la iskugu yimaado oo meeluu ogya ku baxshuuri markaasuu yidhi inta qaadig iyo kiina waa yimid gabadhaan anaa qabiil sagaashan kilomitran marsiin isagaana u shiiqo dhii jira halla marsiin sagaashan sagaashan markaad la calaalayo xalaalay kuu noqe markaad wadaad u gey markaasuu yidhi igama xirna markaasaa la yidhi maxaa u daliil markaasuu yidhi isagu waa faasi ibnu faasi ibnu faasi a waa faasi aabbiisna faasiq ahayo toobakan cunu jir waa laiqin awowgiisna faasiq ahayo macacadahan tukan gabadhayduna waa faqiiha bintu faqiih ibnu lfaqiih gabadh waa faqiihad aniga way kan faqiihan ahay aabbahayna faqiih ahaayo isku kuf maanihin uu yidhi marka odow wax haddii diin laga tago caqli la aado laguma kala adkaa karo kii faasiqaa ah, gabadha xaday wuxuu yidhi shiiqaygu waa maqan yihi aniga ilaa shiiqayga yimaada ma dooda keensaa la yidhi shiiqiisiuu keensay shiiqiyaa yimid duubku xidhay maantii dambe dacwadii ha lagu soo ceshi dacwadii qaadiga wuxuu dhahaye gabadhan maxaad ku haysataa su-ilu kuf uma ahano isagu waa faasiq ibnu faasiq ibnu faasiq gabadhaynu waa faqiiha bintu lfaqiih ibnu lfaqiih haye ninkaan aniga wakiilu dacwahaygaa jawaabayo shiikayga haye markaasuu yidhi waana mid asna ku madhaboo isla yaqaaniin uu yidhi waa runtiis haddaysan isku kuf ahayn layskuma xiro laakiin asaga laftigiisu waa faasiq aabbihiisna ana aqiin faasiq u ah markaasaani say ku dhacday oo yidhi waa la yaqaanaa faqiiha gabadhiisa laleeyahay kuma xirmo faasiq waa ninaan beer waxaan ka soo go-in cunin suuli meelaan ahayna xaaja gudasho aan u gelin kanu geelaan la soo dhacay oo soomaaliyeed caanihiis axbaahu ah, yidhi waa faasiq suulina iska daay ariga dhexdiisu dabada fayta waa faasiq qaadigii waa xugmay qaadigi wuxuu yidhi waa qabaa gabadha ninka wado balaayo lagama shaqay daad ka shaqayd adaa ku jaba marka markaa faasiqnimada nin faasiqa iyo gabar toosan isku kuf ma aha isku kuf ma ahana dee dii oo murankaas iyo waxaas layska daylahayo diin saxiixa la raaco ninkaas waxa weye meeshaas kuma hungooben ninkii waa hungoobe isagoo ilimaynaya gabadhi laga wado allahu mustacaan bala haddaad ka shaqayda godka adaa ku gubaa marka hore inuu yidhaha la rabaa gabdhaha lama dhici karo lama xadi karo weligeeda ha laga bari inuu yidhaahdaa la raba rawa الbukhaariي can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canهumaa qaala jaabir bni cabdillaahi wuxuu yidhi kaana nebiyu nabigu wuxuu ahaa salى اllahu calayh wasalam yakrahu mid neceb an yaأtiya rajulu ninku inuu u yimaado ahlow xaaskiisa duruuqan dheelmasho ama guurayn nabiga salى اllahu calay wasalam wuxuu nabcaa oo uu diiday ninku hadduu safar ku maqnaa inuu soo dheelmado xaaskiisii dheelmad ugu yimaado dheelmad in ugu yimaado xadiidka marka nahyiga iyo karaahada nabiga waxaa lagu xambaaraa ninkii wax badan maqnaa waxaana caddaynayaa xadiid bukhaariiyo muslim ay wariyeen oo uu yidhi idaa daala axadukum اlgayba falaa yatruk ahlahu leyla qof idin ka mid ah hadduu wax badan maqnaa yuusan ehelkiisa xaaskiisa yuusan ku soo dheelman waana sheegay nabigu cilada oo wuxuu yidhi waxaa la rabaa gabadhii aan isdiyaarin inay isdiyaarido hadduu xataa magaaladii yimaado magaalada intuusan soo gelin meelihiisa iska soo seexdo warkiisu ha ka soo hormaro magaalada magaaladaanaan ku socdaaho aniga halkaan joogo hadda safar dheeranka dadka warkaas ha gudbiy waagaas telefoon ma jirin hadde telefoon ma jirin layskama hormarinay laakiin meeshaan magaalada dusheeda haddaad soo degto dada unku mara soo maaha warku waa gaara marka reerkii marka warku ha gaaro gabadhii ha shallaysato ha isdiyaarido waxa weyan basaasta ha iska biiro saasaa la rabaa marka bal fiiriya diinta wanaaggeeda fiiriya xaafid bin xajar wuxuu yihi fatxubaari xadiiska waxaa laga fahmaa islaamku wuxuu boorinaa dadka in la isjeclaysiiyo weliba khaas ahaan labada isqabta inay isjeclaadaan sababtoo ah ninkaas haddii uu maqnaa telefoonna wakhtigaas ma jirin oo usan soo hadlin gabar laga maqan yahay aan isdiyaarin uu u yimaado waxaa dhacda ishiisu inay aragto wuxuusan ku farxin ama sankiisa usoo soo wuxuusan ku farxin markaas nufro iyo kalan cararid iyo isnicid ay bilaabato haddii quruubtu mar kala fogaatana say iskugu soo laabataa waa adagta marka wuxuu ilaalinaa sharcigu wax keeni kara ninkaan iyo gabadhaan inay kala in isnacaan waxaa la dhahdaa gabadh isku diyaariday oo markuu arko ku farxo inuu u yimaado saasuu ka shaqayna islaamku haddee ragga gabalna si ah umbaa shaydaan wuxuu u sheegaa qaaraaba aaba waxay leeyihiin habeenkii soo dheelmanaayo ayagoo isay u maqnaayeen waxbaan gaadaynaa bay leeyihin kaas belayba qabaanoo shaki shaydaanayba qabaan subxaana allah kaas waa khatarba taas haddee iqadii kalsoonidiiuba meesha ka saaraaba kaas kaas sax maa nabi khilaafidna waa tahay nabi khilaafidna waa tahay kalsoonidiina meesha ka baxeeba dii kalsoonidu dhimantana waa ebriwa marka heerkaas inaad gaartaa sax maahna heerkaas inaad gaartaa taasna waxay ku tusaydaa gabadhana inay xaq ku tahay oo xaqa ninkeedii kuleeya ka mid tahay ninkeedii inay isku qurxido isku diyaarido farxad gelido sidaasuu tusa xadiisku kaana nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yakrahu mid necab an yaatiya rajulu ninku inuu u yimaado ahlo xaaskiisa duruuqan dheelmad ama guurayn inuu u yimaado inuu dheelmad ugu yimaado oo uu soo dheelmado nabigu waa nebcaa sala allahu calayh wasalam rawa albukhaari can ibni cabbaasin radia allahu canhuma anna zawja bariira gabadhii addoonta aheda bariiro la dhihi jiray kadibna la xoreeyey kaana zawjkeedu wuxuu ahaa cabdan addoon addoon ayuu ahaa bariire gabadh addoon ahay aheed nin addoon ahaana qabay caaishaa xorayday radia allaahu canha caaishaa xorayday qoladii iska laheed ayaa kitaabeeyanu yidhahdeen intaasoo dhaqaala haddaad noo keento waa ku xoraynayna caaisha marka tidhi anaa ka bixinaa anaana weli kuu noqona qoladiyaa yidhaahdeen maya adugu ka bixiyo xoolaha bixiyo hore annagaana gabadha wilaayadeeda nabigaa loo sheegay nabigu wuxu uhi shardi baatila ah, wey inta xoolaha bixido hore wilaayada adaa yeelaaye marka caaisha ka shubtay xoolihii ayadaa horayday nin addoon ahana qabay marka iyadu addoonta aheed sharciga islaamkana haddii gabadha iyo ninka oo addoon isla ah gabadhu ay xorowdo khiyaaray leedahay inay ninkii la noolaato iyo inay ka fasaqato ka tagto khiyaaray leedahay khiyaaray leedahay marka bariira waa ka tagtay ninki waa nacdo anna zawja bariirata bariiro gabadhi la dhihi jiray zawjkeedii kaana wuxuu ahaa cabdan addoon addoonkoo yuqaalu lahu la yidhaha muqiis kaanii cabdullahi bni cabaas wuxuu yidhi kaanii waxaad imoodaa anduru inaan u jeedo ilayhi addoonkii yaduufu xaal uu wareegayo khalfaa gadaalkeeda yabkii xaalu illimaynayo ah, nin saxaabiyuna ahaa addoonu ahaa marka ilintaa ka socota waa daba orda iyadoona ka cararay walxaal ayuu daba ordayaa dumuucuhu ilintiisu tasiilu ay ku daadanaydo calaa lixyati garhkiisa muslimiintu garanay lahay nin garxiira lama oqon hal garxiir kuma jirin saxaabada hal mid oo garxiira saxaabada kuma jirin caryaa ka keena nabigu garweynu lah saxaabadu garanayada laha hal mid oo garxiira lagama jeedi ansaariya muhaajiriin weligood laguma aragaa la garxiir ah, waa masale la ogya saasuu yidhahda calaamatu maxamedun amiru shalqiidi ah marka tii soo laabatana ilaahay muslimiinta u gargaaraya wy oo gararxiri laiska daayo muslimku garxirinimo iska daayo oo uu nabigii raaco nabi maxamed sala allahu alay waslm nabiyadii horena saasay ahayen laa ta'khud bilixyati uu ka qabta sharxeed nabi nabi muuse oo nabi haaruun ku dhega gar garxiir halkaa la qabaa marka noocaas garweynu lahaa markaasaa ilintu ku daadanay garweynu lahaa ilintii uga daadatay walxaal dumuuquhu ilintiisu tasilu ay ku daadanaydo calaa lixyati garhkiisa faqaala nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayh wasalam lilcabaas yaa cabaasu cabaaso alaa tacjabu miyaadan la yaabayn min xubbi muqiis muqiis addoonka laydhaha jacaylkiisa bariirata uu jecel yahay adeer ma la yaabtay iyo waa min buqdi bariira bariiro nacaybkeeda muqiisan ay necabta say ayadu u necabta iyo sidaasaba u jecel yahay adeerow ma la yaabtay waa maamul ilaahi faqaala nebigu wuxuu ihi sala allahu calay wasalam low raajactihi haddaad ku laaba leheed bariirulahadla waa ergey nabigu marka markuu arkay ninkan dhibaatada haysata uu u ergey ah, markaasuu yidhi bariiray ka war haddaad ku laabato ah, ilaa iyada khiyaar leh fiiri gabadha saxaabiyada cilmigeeda qaalad waxay tidhi yaa rasuulallaahi ata'murunii rasuulka ilaahay oo ma amaraad isiinayda ilaa amar rasuul hadduu yidhahdo lama khilaafi karo falyaxdari aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatu aw yusiibahum cadaabun aliim haddii amar yimaado ma khilaafi karto laakiin ergeyn hadday tahay khiyaaray leedahay erge hadduu yahay khiyaaray leedahay qaala nabi wuxuu uhi inamaa w inamaa wax kale maahan ashfacu waa ergeynaya maya amar ma aha amar maahan ilaa amar waa diini amar maahan ergayaana waa ku ergeyna khalaas khiyaaray leedahay soo ma ahan qaalad waxay tidhi falaa xaajata lii fiih ninkaas wax dana kameli falaa xaajata wax dana lii iiguma sugnaan fiihi ninkaas addoonkaas taasna waxay kutusaydaa shafaacada oo nabigu uu ergeeya waajib maahan in la aqbalo waa sida fiican maahan waajib maahayn laakiin amarkiisa lama khilaafi karo oo naara cunayda qofka khilaafa rawa الbukhaariyu can cumar bn الkhadaab radia allaahu canhu ana nebiya nabiga salى اlahu alay wasalam kaana wuxuu ahaa nabigu yabiicu mid gada nakla bani nadiir amara nakli bani nadiir geetimireedyadkii reer banu nadiir laga qaatay midahooduu gedi jiray wa yaxbisu waa u kayday jiray liahlihi xaaskiisa quuta sanatihi sanadkooda intay cunaan markii la furtay khaybar khaybar fey ay noqotay nabiga marka mas-uulka ah nabiga gedi jiray danaha muslimiintu ku qabana asagii marka xaqiisii uu leeyahy hal sano intii la cunuu dheerkiisa meel u dhigi jira hal sano intii la cuno waxaana nabiga ka soo arooray xadiid sheegaya nabiga sala allahu calayhi wasalam cunto ma kaydaysan nabiga sala allahu calayh wasalam ah, ma kaydaysan nabigu kaana laa yadakhiru shay-an nabiga sala allahu calay wasalam meel wax uma dhigan jirin berri meel wax uma dhigan jirin xadiidkan wuxuu leeya hal sano biilkoodu eelka u dhigi jira culummadu waxay dhahdeen waxaa lagu jamcinaa midda la yidhi ma kaydaysan jirin waa linafsihi asaga nafsadiisa uma kaydaysan jirin middaanna waa mas-uuliyad alla saaray carruurtiisa iyo sanad inuu meel wax u dhigo xadiiskaas marka muxuu tusayaa wuxuu tusayaa tawakulka iyo zuhdiga iyo cibaadada iyo kaydaysigu isdiidi maayaan xala nabiga xaaskiisii eelkiisii hal sanu meel wax u dhigo qaar ay yidhaahdeen sanad ka badan laakiin lama kayday karo wax sanad la cuno ka badan taas culummadu waxay yidhaahdeen maye xaaladdaa waxay ahayd beertu sanadkiiba maray soo go'da markaas ay soo go'duu sanad meel u dhigay laakiin haddii laba sano lagu helaya dhaqaalaha laba sano xataa meel waa dhiga marka laba sano hal sana meel la dhiga karaa kaliya daliil sheegayaa ma jiro qofka ehelkiisa carruurtiisa wax meel waa u dhigi karaa asagoo zaahid ah mutawakil cala allaahina ma isdiidayaan ma isdiidayaan ma isdiidayaan can اlأswad bni yasiid radi allahu canhu qaal sa'altu caaئiشhaةa radia allahu canhaa aswad ibnu yasiid wuxuu yidhi waxaan weydiiyey caaئiشha radia allahu canhaa maa kaana nebiyu nabigu muxuu ahaa salى اllahu calayh wasalam yasnacu mid ku sameeya fi lbeyti guriga nabiga guriga markuu joogo muxuu samay jiray aan idhiyu qaalad waxay tidhi kaana yakuunu kaana nabigu wuxuu ahaa yakuunu mid ku sugnaada fii mihnati ahlihi ay fii khidmati ahlihi eelkiisu u khidmay jir kaana nabigu wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yakuunu mid ku sugnaada fii mihnati ahlihi eelkiisa khidmadooda xaaskiisa carruurtiisa uu khidmay jiri taas maxay ku tusaydaa tawaaduca nabiga sala allahu calay wasalam hoos isku dhigidda kuma leh ma soo galo kibir tawaaduca taasna waa in dadka uga daydaan wuxuu samayn jiray ariga waa lisi jiray nabiga salى اlahu alay waslm ariga waa lisi jiray caanuka lisi jiray nabiga salى اlahu alيه wasalam kaftiisa waa kaba jira day kabu ka go'do isagaa kaba jira nabiga salى اllahu calayh wasalam marada waa tola jir xaaskiisa iyo eelkiisa marada waa u toli jira hadday jeexan marka taasuna waa tusaale qofka muuminka inuu nebigiisa uga daydo salى اlahu alيه wasalam gurigiisa markuu joogo inuu xaaska ama haweenta la shaqeeyo shaqada la qabto waxa weeye caruurtii adeegii wuxuu la qaban karo la qabto u kaalmeeyo uusan iskala weynaan uusan kor iskugu dhigin waa nabi maxamed hadyigiisii sala allahu wasalam naftuna had miyay ku tahay jebinay ku tahay nafta inkibirka lagala dagaalamo nafta oo la jebiyo si ay waxa weye dhulka isku dhigto nafta oysan iskula weynaan dariiqa nabiga dariiq ugu qayl badan sala allahu wasalam rawa الbukhaarي can anas bn maliki radi allahu canhu qaala nabiyu faidaa samica اladaana ka godo faidaa samica aladaana adaanka nabigu markuu maqlo kharaja waa bixi jira tanna waa maxay haddii lagu yidhi guriguu ka shaqay jiray cibaadada ilaahay uma dayici jirin marka guriga laga shaqaynaa ragga dumarka ma bannaano cibaadada alle in loo dayaco waxaa la rabaa qof walba adinka marka la maqlo isbeddel inuu reerka ku yimaado gabdhuhu ay isbedelaan raggu isbedelaan gabdhuhu gurigooda ku tukadaan u diyaargaroobaan ragguna masaajidda u yaacaan oo aan shaqo layska sii wadan laakiin fiiri qof muslim ah adinkiiu maqlay waxba iskama bedelin gabadha dharkeeda iska dhaqe kanuu maradiisu iska tolaa kanuu shaqadii iska wataa dadka loo yeelayo mu'miniinta miyaysan ahayn waa arrin nasiib daraa waxaa la rabaa caruurta xaas gabdhaha ragga marka adin la maqlo in la ajiibo horta kow si ajarkii weynaa loo helo oo ajiibidda waa inaad ka daba tira muadinku wuxuu yidhaah jumladuu ku dhawaaqaba inaad ka daba tira markuu dhammeeyo nabiga lagu salliyaa sala allahu calayh wasalam marka nabiga lagu salliyo la duceeyaa oo nabiga wasiilo ilaahay loo weydiiya aduguna danahaagaa markaas ilaahay la weydiisa waa marka baryada la aqbalo oo qaaliga ah. isbedel waa in la sameeya marka carruurtao dhan la baraa xaasaska la baraa adinku markuu maqlo qof walba waa inuu dareen qaada horta isbedel inuu jiro kadib qof walba u dhaqaaqa weysaqaad dahara qaadasho diyaargarow wixii raga markaas masaajidka aadaan dumarku tukadaan kadib shaqooyinka la qabsado laakiin fiiri waa la adumay wax isbedelay male gabadhii dharkeeda iska mayre xataa ajiibi me weyse qaadame diyaargaroome ninkii shaqa kabu iska haysta carruurta iska cayaarayaan ee meeshaas haddee daaco alle kama muuqato ilaah caasina ka muuqato qoyskaas xoogaa waxba ka qaldan allahuma mustacaan can anasin radi allahu canhu qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam nabigu wuxuu yidhi udkuru smallaah magaca ilaahay sheega markaad cuntada cunaydaan bismi illaah ku bilaaba walyaakul ha cuno kullu rajulin qof kastaana mimaa yeli dhinaca xiga laba sunnuu xadiiskaanu sheegaa koow cuntada yaan la cunin iyadoon bismi illaahi la dhihin haddii kale shaydaana wax ka cunaa labo haddii dad cunto la daro qof walbaaba dhinaca xigaha ka cuno dhexdan ayaa laga cunin barakadaa ku soo degtee xadiis kalena nabigu wuxuu ku daray in gacanta midigta lagu cuno oo aan bidixda lagu cunin bidixda ma bannaana in lagu cunaa midigta in lagu cuno cuntada qofkii midig la waayo oon alla ka goyn wallahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina muxamed